bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab التsliim عlى الأmيir salaanta la salaamo amiirka korkiisa xukunka kusoo arooray cadayntiisi ayuu u baab yahay qala xadaثna cabdالغfاr بن dawud whuwa abu صالح alxaraaniyu hiqة faqih qala xadaثna yacquub bn cabdالرaحman wahuwa yacquub bn cabdالرaحman bn mحamed mحamed bn cabdin اlqaariy nisbaة ilىa qaarata qaari-nimo ma aha nisbatan ilaa qaarata ta'daa laga gooyey yaa u nisbaa lala yimid sida ay qiyaaskuba uu yahay alqaariyu marka qoladaa qaara ayaa loo nisbeeyaa qola jilib carabta ka mida ayayna ahaayeen oo aada shiishka iyo waxaas u yaqaano ilaa waxaa mathal carabi ayaa wuxuu yahay qad ansafa alqaarata man raamaahaa qoladaa qaara qofkii la gantamo oo la shiishtamo qofkaasi waa waa garsoor falay can muusa bni cuqbata ninkan isaga waa hiqo yacquub bn cabdiraxmaan kan can musa bni cuqbata can ibni shihaabi wahuwa zuhriyu ana cumara bna cabdilcaziiz sa'la abaa bakr bna sulaymaana bni abi xahmata wahuwa alcadawiyu almadaniyu hiqat caarifu bالnasb lima kana abu bakrin yaktubu abu bakar muxuu ku qori jiray marka uu wax qorayo muxuu ku qori jiray yani muxuu qori jiray min abi bakrin markaa wuxuu yidhi wuxuu qori jiray min abi bakrin khaliifati rasuuli illaah markaa su-aasha cumar bnu cabdilcaziiza abu bakr bnu sulaymaana bni abi xahmata su-aalayo wuxuu yidhi lima kaana abu bakrin yaktubu abu bakr muxuu u qori jiray min abi bakrin khaliifati rasuuli illaahi ayb uma kaana cumaru cumar ayaa ahaa yaktubuhu wuxuu qoraayey bacdahu gadaashiisa min cumara bni اlkhadaab khaliifati abi bakrin sidaabuu cumarna u qori jiray man awalu man kataba qofkii ugu horreeyey you ahaa qoro amiira almu'miniin abubakar saasuu qori jiray cumarna sidaa ee qofkii ugu horreeyo amiiru lmu'miniin qoro iyou ahaa su-aashaas ayuu su-aalay faqaala wuxuu yidhi xadahatnii jaddatii abubakar ayaa dhahaya ibnu sulaymaan xadahatnii jaddatii ashifaa ashifaa bintu cabdillaahi alcadawiya wa kaanat min almuhawa kaanat min almuhaajiraati alwal waxayna ka mid ahayd haweenkii soo hijrooday hore wa kaana cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu cumar wuxuu ahaa idaa huwa dakala suuqa hadduu suuqa soo galo dakala calayha waa u soo geli jiray qaalat waxay tidhi kataba cumar bnu lkhadaab ayaa qoray ilaa caamili lciraaqayn labada ciraaq labada ciraaq marka waxaa jiri jirtay ciraaq lcarab iyo ciraaq lcajam ayb labada ciraaq dadkii caamiliinta ka ahay cumar uga ahaa uu madaxda uga dhigay ee ka shaqaynayay ayuu u qoray an ibcah ilaya birajulayni laba nin iisoo dir buu yidhi jaldayni oo niman xoog le ah nabiilayni oo caqli badan as'aluhumaa can ilciraaqi ciraaqan wax ka su-aalayaa iyo waahlihi fabacaha ilayhi saaxibu lciraaqayn ninkaa wuxuu usoo diray caamil lciraaqayn jooge labada ciraaq bilabid bni rabiicata wa bni xaatim labadaa nin faqadimaa almadiinata madiinay soo galeen fa anaakhaa waxay tu-iyeen oy fariisiyeen raaxilatayhimaa labadoodii gaadiid bifinaa'i lmasjid masaajidka bannaankiisa ayay awrtii meeshaasay fariisiyeen uma dakala almasjida masaajidkay galeen fawajadaa camra bna alcaas ayay arkeen faqaala lahu waxay ku yidhaahdeen yaa camru camarow ista'din lanaa calaa amiiri اlmu'miniin amiiruulmu'miniinka fasax nooga soo dalab aan u galnay cumara cumar ah fawahaba camrun camar waa booday fadakala calaa cumara ayuu u galay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa amiira almu'miniin maxalushaahidkan hadda meeshaan waa amiirka in la salaamo faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi maa badaa laka fii hada اlismi yabna alcaas maxaa kuusoo muujiyey adiga magacan ila amiiru lmu'miniin ma jiri jirin magacaas magacaani adiga yaa kuuso maxaa kuusoo muujiyey ayuu yidhi magacan latakhrujanna mimaa qulta waxaad tidhi si unbaad uga ba baxaysaa ayb latakhrujanna mimaa qulta wixii aad tidhi oo asalaamu calayka yaa amiira almu'miniin taan waa inaad makhraj keento ood uga baxdo qaala nacam haa buu yidhi qadima labiid bnu rabiicata wacadiy bnu xaatim ayaa soo galeen faqaala lii waxay igu yidhaahdeen ista'din lanaa calaa amiiri lmu'miniin iyagaan ka maqlay buu leeyahy iyagii baa waxay dhaheen nooga idin dalab amiiru lmu'miniinka faqultu waxaan idhi antumaa wallaahi asabtuma smahu wallaahi baan ihi labadiinna magaciisa waa asiibteen wa inahu lamiiru isagu waa amiirkii wanaxnu lmu'minuun annagana mu'miniinaan nahay waan isagana waa amiirkeenni marka amiiru lmu'miniin mu'miniinta ninkii madaxda u ahaa de marka waa war saxa kaasna fajara alkitaabu min dalika alyowm qoraalku maalinkaa wixii ka dambeeyey amiiru lmu'miniin unbuu ku dareersaday marka meeshaasuu marka ka yimid amiiru lmu'miniinkiina abubakar marka lama dhihi jirin isaga amiiru lmu'miniin khaliifatu rasuulillaahi baa la dhihi jiray cumar marku dadka madax u noqdayna waxay noqotay in la yidhaahdo khaliifatu khaliifati rasuulillaahi ee ninka ka dambeeyana maxaa la dhahayaa khaliifatu khaliifati khaliifati rasuulillaahi hadhow marka kulamaa waqtigu uu sii socdo maanta dhan warku waa dheeraanan waxaa lagu soo gaabiyey marka amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda marka qisadan uu keenay maxalushaahidka uu ka rabana assalaamu calayka yaa amiira almu'miniin ayb <clears throat> oo amiirkii marka in la salaamo magacaasna lagu salaami karo ayb qala xadaثna abulyamaan wa huwa alxakm bnu naafic qala akbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi qaala qadima mucaawiyatu mucaawiyaa soo galay xaajan isagoo xajinayo xajatahu luulaa xajkiisii hore yani xajkiisii hore wuxuu ka wadaa inta uu amiir noqday kii ugu horreeyey awaliyada marka waa bictibaar ictibaarkaasna wuxuu yahay markii uu shaam xarunta ka dhigtay ee mu'miniinta uu amiir u noqday markii ugu horreysay oo uu soo xajiyey wahuwa khaliifatun isagaaba caddeeyey waa kan qadima mucaawiyatu mucaawiya soo galay xaajan isagoo xaaji ah xajatahu luulaa xajkiisii hore walxaal huwa khaliifatun ou yahayna markaas nacam ayb leanna xaaladada iyada caamilkeeda marka wasfun lisaaxibiha caamil e, e, qaydun licaamilihaa qadmadan marka iyo soo geliddan aluulaada lagu tilmaamay ayay qeydaysaa marka waa mar waxay dhacday oo ahaa wahuwa khaliifatun fadakala calayhi cuhmaanu bnu xunayf alansaariyu ayaa usoo galay faqaala wuxuu yidhi asalaamu calayka yaa mi ya ayuha alamiir assalaamu calayka ayuha alamiir waraxmat ullaahi amiirow waa salaamay marka fa ankaraha ahlu shaam reer shaam dadkii la socday mucaawiya way ku inkireen warkaas wa qaaluu waxayna yidhaahdeen man hada almunaafiqu munaafiqan waa ayo aladii yuqasiru midkaas oo ku gaboodfalayo oo ka gaabinayo bitaxiyati amiiri اlmu'miniin ayuha alamiirkay waxays yidhaahdeen waaba eh, xoogaa hoos u dhigid waayay yidhaahdeen ninkii mumuminiinta o dhan amiirka u ahaa oo xoogaa edabtiisii meel looga dhacayo yay u arkeen ayb marka man hada almunaafiq iyo markay leeyihiin de qofku markuu wax ka xanaaqo waxa uu tuuro waxaa dhici karta marka inaan looga qasdaynin xugun rasmi ah nacam ayb waana arrin mashhuur kutubta ku oo looga hadlo fabaraka cuhmaanu cuhmaan marka waa runtay calaa rukbatayhi labadiisa jilbooda u fariistay uma qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina haa-ulaa'i kuwaan ankaruu calaya waxay igu inkireen amran arin anta aclamu bihi minhum adiga aada uga ogaal badan tahay arrin aad adiga ka taqaanay igu inkireen fa wallaahi baan ku dhaartay laqad xayaytu biha abaa bakrin abuu bakaraan ku salaamay buu yidhi salaantan assalaamu calayka ayuha alamiir aan ere wa cumara cumaraan ku salaamay wa cuhmaana baan ku salaamay famaa ankarahu minhum axadun qof ma inkirin qof yidhi meelaad edeb uga dhacday iyona ma jirin fa qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi liman takallama min ahli shaam dadkii hadlay ee reer shaam ahaa wuxuu ku yidhi calaa rislikum war tartiibtiinna fa inahu qad kaana bacdu maa yaquulu arrinkan ou dhahayo wax kamida waa jiri jireen iyagiibuu marka ka celiyey wuxuu ku yidhi ninkan waxa uu sheegay wax cusub maahane wax jiri jiray way tahay <coughs> iyagiina inuu cudur daaro rabaa marka walaakina ahla shaam wuxuu yihi reer shaam lamaa xadatat haadihi alfitan xoogaa isnacaybkan iyo fitankaani markuu dhacay qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen laa tuqasir cindanaa laa tuqasaru cindanaa taxiyatu khaliifatina xoogaa dagaalkii iyo qalbigoo aan isku fiicnayn iyo markii waxbaa lasoo maray ileene markay sidaa arkeen bay waxay yidhaahdeen war khaliifadeenna ha ka ha ku gaboodfalin oo haka edebso oo ha yacni gaboodfal ha ku samaynin salaanta aada salaamayso khaliifadeenna macnaha marka iyaguna de waxaas waxay ka wadaan uun wixii jiri jiray arrintana may daba socotaa oo ninkan amiirnimadii caamka ahayd baxoogaa ninkana muunan ogolayn yay ka wadaan buu yidhi adiguna waa saxsan tahay iyagii saasuu ku yidhi ayb fa inii ikhaalukum yaa ahla almadiinati anugu waxaan u malaynaa reer madiinow taquuluuna inaad dhahdaan licaamili sadaqati ninka zakada ururinayo ayuha alamiir yani wuxuu le hadaad reer madiina tihiin ninka zakada dadka kasoo ururiyo mas-uulka zakada ah ayaad waxaad tidhahdaan ayuha alamiir ee marka mas-uulkii zakada ururinaya iyo mas-uulkii kore isku erey maa loo isticmaalaha marka mucaawiya marka caqligiisa feeri arrintiina marka nimankanna ictibaarka e, ay leeyihiinna waa sheegay e, de farqiga marka xoogaa nooc in loo arki karo gaboodfal yar in loo arki karana waa tilmaamay oo idinka ninka zakada ururiyo iyo ninka amiirka muslimiinta o dhan amiirka u ah isku magac maa u isticmaalaysaan buu yidhi idinka laftiina an marka marka mucaawiya nin wuxuu ahaa aada u caqli badan dulqaad badanna waa ahaa walidaalika inta uu madaxda muslimiinta u ahaa ee isaga marka caamuljamaaca ka bacdi markii isaga lagu kulmay amiir inuu noqdo oo markaa ee uu amiirka u noqday wax ka sheegtay ma jirin mucaawiya ummadda marka dhaqaalena waa yacni wixii dhaqaalo uu hayana dadku waa sii jiray oo diiwaan cataa oo wax ku bixiya u lahaa jiray ee siyaasadiisuna waxay ahayd siyaasad aada miir badan ku dhisanay ahayd walidalika isaga wax ku kacay ma jirin haddana dadka seef iyana kuma wadin maca dalika mana lagu kacaynin taa marka waxay kutuseen caqligiisa iyo dulqaadkiisa iyoy kutuseen ee saxaabi jaliilana wa waa ahaayo dabcan waxaa kutusa inuu saxaabi jaliila uu ahaa ee islaamnimadiisaba fatxu maka iyo haba ahaata agteedee haddana nebigu waxyiguu ku aaminay kaana kaatiba waxyi kaana min katabati اlwaxyi wuxuu ka mid ahaa dadka nebiga u qori jiray waxyiga hadduu khaa-in yahay ama islaamnimadiisu ay been tahay nebiga uma dhiibteen salawaat ullahi wasalaamuhu calayh nimankan marka eh, waa iska banaysteen shiicada de maxaa mucaawiyaba ka rabtaa abubakar iyo cumar ay banaysteen waxyaabaha kaloo layaab kaleed waxaa ka mid a ah, dad iyaguna u nisbo sheegto inaynan ahayn shiico oo haddana waxaad arkay mucaawiya laftooda duraya sheega waa ninkan hadda saqaaf la leeyahay oo dad badan ay u haystaan nin oo fiican inuu yahay baa ka mid midaba oo mucaawiya uu duraya waacaaya waxbuu ka sheegaya xataa islaamnimadiisa saxaabinimadiisa shaki u gelinan ayib waxaa kaloo ka mida xataa bacd alxarakaat yani sayd qudbi oo kale isaga laftiisa kitaabkiisa alcadaala alijtimaaciya waa aada u galay mucaawiye iyo xataa cuhmaan iyo waa galay waxyaabaha marka dadka qaarkood de ummadda ma garan kartid iyagii iyo waqtigay nool yihiin iyo xaalkooda miyay saxaabadii ku qiyaasayaan say wax ku wadaan ma garan kartid dadka qaarkood waxaas oo dhanna waxay ka tarjumayaan qalbi foolxuma ay ku jirto unbay ka tarjumayaan lanna ilaahay wuxuu yidhi waladiina yaquuluuna rabbana kfir lana waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina gillan liladiina aamanuu markii labada qolo saxaabada lasoo ammaanay dadka gadaale waxaa laga rabaa cuqdo inaysan ugu jirin qalbigooda asxaabu rasuulillahi masale marka oo caqiidada lagu daray waayo yeelay shanta baab ee caqiidada baab ka mida waa alqowlu fi saxaaba saxaabada maxaa laga dhahaa marka mas'alo meel dhow joogta ama iska basiida maaha qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can moxamed bn lmunkadir can jaabirin qaala dakltu cala alxajaaj xajaaj baan u galay buu yihi jaabir famaa sallamtu calayhi ma salaamin xajaaj ibnu yuusuf baan u galay ma salaamin buu yidhi waxaa laga qaadanaa marka umarada oo dalamada ah oo dulmiga ku dhaqmo ee xumaanta falo inaan loo gelgelin loona tegtegin leanna maa sallamtu aley waa u galay uu yidhi ma famaa sallamtu calayhim marka haddiiba uunan salaamaynin waxay ku tusaa gelid loo dhib geliyey un inay tahay ee asagu jacayl oo u qaba inuunan ugu gelin meeshaa markaa dadkaas marka suldaanka jaa-irka ah ama midka daalimkaa ah iyo in aan loo furfurnaanin oo aan aada loo dadka weliba ahlu fadliga ah inaynan u furfurnaanin eh, hadday marka u furfurnaadaan waa fiican tahay buu isleeyahay waxaad samaynaysa waaba xaquu isleeyahay laakiin hadday u galaan macruufkana faraan munkarkana ka reebaan ee isaga munkaraadkiisana aynan daba istaagin markaas waa fiican yihiin ayb qala xadaثna muسى بن ismaaعiil whuwa abu سلمةa تabudakiyu qala xadaثna abu cawaanة can muغيرة huwa muغيرة بن mqsm can simak bni سلمة الضabiy wahuwa ثiqة rawى lahu الbخariي fi اladب الmfrad can تmim bni xadlm huwa تmim bn xadlm الضabiy alkuufiyu ثiqة qaala wuxuu yidhi inii la adkuru waxaan xasuustaa awala man sullima calayhi bilimrati qofkii ugu horreeyey oo lagu salaamay wasfiga amiirnimada bilkuufati kuufa kharaja almugiiratu bnu shucba soo baxay min baabi raxaba ayuu ka soo baxay fa jaa-ahu rajulu ninbaa u yimid min kindata qolada ah zacamuu waxay sheegteen annahu abuu qurata alkindiy inuu ahaa fasallama calayhi waa salaamay faqaala wuxuu yidhi asalaamu calayka ayuha alamiiru waraxmat ullaahi assalaamu calaykum fakarihahu waa nacay muiira faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum ayuha alamiiru waraxmat ullaahi assalaamu calaykum hal ana ilaa minhum am laa hal ana anigu maahi miyaa ilaa minhum iyaga unan ka mid ahay am laa mise maya qaala simaakun simaak wuxuu yidhi uma aqara biha bacdu markii dambe waa u sugay ayb mugiira marka de wuxuu u diidayaa tawaado ayb saas ugu celinayaa marka dambena de wuxuu yihi hal ana minhum am laa yani anugu muslimiinta miyaanan ka mid ahayn macnaha anugu muslimiinta mid kamida un sow maahi mase ma ahi yani waxba ha iga fadilin waayo saasoo kale u ka wadaa oo marka aada leedahay yacni assalaamu calayka aniga ii khasisaysa ayuha alamiir waraxmat ullaahi oo haddana aada leedahay assalaamu calaykum ee calaykumtaanba soo galaa buu leeyahay anigan miyaana aniga ka mid ahayn iyagan calaykumtaanba ku jiraa qaala akbaranaa cabdullaahi qaala akbaranaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanii ziyaad bnu cubayd wa huwa ziyaad bnu cubayd bnu nimraan alximyariy almisriyu xaafid ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi tafarada canhu mansuur bnu lmuctamir wawahaqahu bnu xibaan rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad laakiin asaxiixu waxay tahay tafarada canhu xaywatu bnu shurayx saasaana ku taallo kitaabka mizi tahdiib lkamaalka riwaayadana hadda saasay sheegay xaywat bnu shureyx waa hadda ninka ka warinayo marka mansuur bnu lmuctamira la kala gooni noqday sax maaha waxay ahayd xaywa inuu yihaaha ayb marka ninkan haddii xaywat bnu shureyx uu kala gooni noqday keliya arday kale uuna lahayn ibnu na tawfiiqiyey muxuu noqonaa xaalkiisa ay muxuu noqonaa majhuulow noqona oo tawhiiqa ibnu xibbaanna mause jahaalada uga baxayni muxuu ku yahay mutasaahil ay qaacida uu mutasaahil ku yahay qaacidadee tawhiiq ku saabsan oo mutasaahil ku yahay ibnu xibaan qofkii cilmi werinayo oo yani wax jarxiya aan la jarxinin qofba ha ahaatee waxa ka warinayo jarxina aan lagu arkin ama lagu aqoonin fahuwa cindanaa wuxuu yidhi waa thiqo kitaabkiisa thiqaadka muqadamadiisa marka isaga waxaa ka muuqata qofkii cadaaladiisuna caddaaladii daahirka ahayd qofka ay toosan tahay towhiiq yaanba loo sheegin yaanba culummada towhiiqooda yaanba lahaynin mar haddii cadaaladii daahirka ahaydna laga haayo wax jarxi lagu ridayna ounan jirin agteenna hiqu ka yahay qaacidadaas marka xoogaa waxaad moodaa tasaahul inuu ku jiro laakiin eh, iyada lafteeda lama dhihi karo wax walba uu la gooni noqdo tawhiiqiisa ibn xibbaan lama qaadanayo lafteeda ma la dhihi kara waxaana aada u taxriiriyey mowdicaas mucallimi kitaabka tankiilka qismu taraajum maxamed ibnu xibbaan tarjamadaas marka uu joogo ayuu sheegay shan dabaqa meelahaasuu ka dhigay qaar baa marka ibnu xibbaan tawhiiqiisa muctamad uu yahay dabaqaadkaas marka meeshaas ha la fiiriyo la akriyo ayib ninkan marka hadda jahaaluu ku sugan yahay leanna hadda dadka dambe ibnu xibbaan shuyuukhdiisa iyo kuwa u dhow dhow maaha waa kuwa marka badanaan la aqbalaynin ayb qaala xadaanii ziyaad bnu cubayd baطn min ximyar yani wahuwa qoladaas marka baطn min ximyar ayuu ka ahaaday qaala wuxuu yidhi dakhalnaa calaa ruwayfic ayaan u galnay buu yidhi wa kaana ruwayficna wuxuu ahaa amiiran amiir buu wuxuu ka ahaa calaa antaabulus antaabulus marka mucjamulbuldaanka yaaquut alxamawi wuxuu yidhi bacda alalifi antaa daa aliftaas da'da ku taagan gadaasheeda baa-un muwaxadatun madmuumatun walaamun madmuumatun ba iyo laam godan ayaa ku jira antabulus ayb siin oo muhmala-ana waa u dambaysaa ayb wa macnaahu biruumiyati afka roomaanka waxaa macnihiisu uu yahay khamsu mudun khamsu mudun ayaa kelmadda laga wadaa macnaheeda wa hiya madiinatun bayna alskandariyati wa barqa waa magaalo wuxuu leeyahay udhaxayso iskandariya iyo barqa barqa xagee wahay waa libiya barqa barqa libiya waay weliba libiyada bariga waay barigi sharqi libiya waay sharqi libiya marka waxaa dhacdo banqa bani ghaaz iyo hadda magaaladan banhaaz ay dhahaan yaa dhacdo banhaazi meelahaasayna ku taallaa magaaladan oo magaalo jirta waay naam antabulus hadda lafteeda waa marka waagaas masaraa laga xukumi jiray iyada marka libyadani waxaan waagaa marka masara laga xukumi jiray sida xadiidka ka muuqato ayb wa kana amiiran calaa anطabulus marka ruwayficna meeshaasuu ku dhintayba saxaabigaas waa aakhiru man maata fii barqa saxaabadii marka libiya iyo dhulkaa ku dhimatay ninka ugu dambeeyey wuxuu ahaa ruwayfic waa ninkuu nebiga yidhi yaa ruwayfic lacala alxayaata satatuulu bika ayb aniga niga nebiga uu ku yidhi wa kana amiira calaa anطabulus fajaءa rajulu nin ayaa yimid fasalama calayhi waa salaamay wanaxnu cindahu faqaala asalaamu calayka ayuha alamiir faqaala lahu ruwayfic low sallamta calaynaa haddaad annagoo dhanna salaami lahayd la radadnaa calayka asalaam waa kaa radi lahayn salaanta walaakin inamaa sallamta calaa maslamata bni muqallad maslamata bni muqallad unbaa hadda salaantay yidhi wa kaana maslamatu calaa misra maslamana masaru jiraayo yidhi meeshaan ma joogo ile amiirka rasmiga isagaa meeshadan isagaa xukumay marka wuxuu yidhahdeen ninkaad salaantayna nalama joogo ee annagayna nama salaaminuu uu yidhi marka maxaan kaaga radinaa marka idhab ilayhi isaga u tag buu yidhi falyarudda calayka salaam u tag salaanta hakaasoo kaa soo radiyo yidhi marka qaala ziyaadun ziyaad wuxuu yidhi wa kaana idaa ji'naa haddaan imaano fasallamnaa aan salaamno wahuwa fi lmajlisi majliskana uu joogo qulnaa assalaamu calaykum ayaan dhihi jirnay canaantaas kabacdi markau noo yimaado assalaamu calaykum ayaan dhihi jirnay waxay kutusee dee tawaaduciisa iyo dadkaas inuu ka dhex baxsanaado iyo inaynan rabin saxaabada marka tawaaducooda wax kale ma adi kuu dhigan wakunaaha wakunaa idaa ji'naa fasallamnaa waaji waayahay ayb xadiidkan marka ninkaasaa ku jira ziyaad bnu cubayd baabu tasliimi cala annaa'imi qofka hurdo salaamidiisa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa sulaymaan bnu lmugiira qala xadaanaa haabit can cabdiraxman bni abi leyla can lmiqdaadi bni اlswad qaala kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yajiiءu min alleyli abeenkiiba uu imaan jiray fayusalimu tasliima salaan ayuu salaamayay laa yuuqidu naa'iman salaantaas oo aan kicinaynin qof hurdaayo wa yusmicu lyaqdaana kan soo jeedana uu maqashiinayo ayb marka haddii dadku qaarna hurdaayaan qaarna ay soo jeedaan waa la salaamayaa salaan marka kan soo jeedana ku maqlaayo kan hurdana aadan hurdada uga kicinaynin ayb qofka salaada u hurdaaya lama salaan ma haddii aad ku akriso ma qof salaan radina radin kara maaha laakiin macnuhu wuxuu yahay una tasliim cala naa'im qofka qof hurdaayo ag joogo dad hur dad hurdaaya iyo dad soo jeeda isku jira waa la salaamayaa laakiin kan soo jeedaa si uu u maqlaayaa loo salaamaya shaygu xataa hadduu khayr yahay in dadka lagu dhiba maaha oo qofka isagoo hurdaaya haddaad ku qayliso assalaamu calaykum tiraadadoo qaylinayo ma fiicno baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabu xayaaka allah allah ku nooleeyo waxa kusoo arooray caddaynteedii buu u baab yahay qala xadaanaa cmru bnu cabaas qala xadaanaa cabdالraxman can sufyaana can abihi can الshacbiyi ana cumara qala licadiy bni xaatim ayuu wuxuu ku yihi xayaaka allahu min macrifatin allah ku nooleeyo min macrifatin yacnii macrifadaada aad leedahay ilaahay ku siiya darteed allah ku nooleeyo min ajli macrifatika ummadda allah kuu baaqi yeela saas kale buu ka wada xadiidkan marka daahirkiisa inqiaac ayaa ku jiro lianna shacbiya lam yasmac min cumar caamir ibnu sharaaxiil cumar kama maqlin ayb marka inqiaacaas ayaa ku jiro ayb qaala baabu baabu marxaban marxaban qofka in la yidhaaho marxaban marka macnaheedu waxay tahay saadafta makaanan raxban waxaad haleeshay meel waasac qaala xadaثna abu nuعaym whuwa الfadl bnu dukayn qaala xadaثna zakariya can firaasi can caamiri wahuwa shacbiyu can masruuq can caaishata radia allahu canha qaalat aqbalat faatimatu faatimaa soo jeesatay tamshi iyadoo soconayso kaana mishyatahaa habsocodkeeda ayb mashyu nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga socoshadiisu ay tahay faqaala wuxuu yihi marxaban bibnatii soo dhowow gabadhayday marxaban yacni saadafta makaanan raxban ibnatii yabnatii uma ajlasahaa waa fariisiyey can yamiinihi oo can shimaalihi ama bidixiisa marka marxaban in la dhihi karo xadiidkii wafdi cabdilqaysna waa ku jirta soo maha marxaban bilwafdi aw bilqowmi gayra khazaaya walaa nadaama ayb qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna sufyaan can abi isxaaqa can hani bni hani can caliyin radi allahu canhu qaal ista'dana camaaru cala nabiyi sal ll slam camaar nebiguu ka idin qaatay facarafa sawtahu codkiisa u gartay faqaala wuxuu yidhi marxaban biayibi almuayabi soo dhowow buu yidhi biayibi kii wanaagsanaa almuayabi ee la wanaajiyey haddana ayb marka fadiilada iyo manqabada camaaru bnu yaasir radia allahu canhu bay ku tuseen ayb baabun kayfa raddu salaam salaanta radinteedu waa sidee qala xadaثna yaxya bnu sulayman qala xadaثanii bnu wahbi qala akhbaranii xaywat can cuqbata bni muslim can cabdillaahi bni camri qaal baynamaa naxnu juluusu cinda الnabiy sal ll ly slama xilli aan fadhina nebiga agtiisa fii dilli shajaratin geed hooskeeda bayna makata walmadiina makay madiina udhaxayso id jaa alacraabiyu reebaadiyii baa yimid min ajlafi nnaasi dad midka ugu qallafsan wa ashaddihim ugu ad adag faqaala asalaamu calaykum ayuu yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen wacalaykum asalaam yani sidaasaa salaantii layskaga wacalaykum asalaam baa looga radiyey ayb yacnii nin reebaadiyo qallafsan oo ad adag oon caqli badnayn ayaa yimid markaa assalaamu calaykum buu yirahdana waa laga radiyey qofka marka salaantii in laga radinayo xaqu uu leeyahay marqaala sida looga radinayana saas waay qaala xadahanaa xaamid bnu cumar marka wacalaykum waawdii waaw baa la keena calaykum waa la jamcina damiirka waxaa kaloo bannaan waawda in laga tago calaykum asalaam la dhaho assalaamu calaykum buu yidhi assalaamu calaykum iyada lafteeda waa lagu radin karaa waana soo marnay ayb qala xadaanaa xamid bnu cumar wahuwa xamid bnu cumar bni xafs bni cumar athaqafiy albakraawiyu qaadi kirman hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wa muslim ayb qaala xadaanaa abu cawaana marka kirman waa magaalo marka hadda dhulkan iiraan ka mida meeshaasuu marka qaadi ka ahaa ninkan xaamid ibnu cumar oo shaykhu lbukhaari ah mararka qaar qofku wuxuu isleeyahay su-aalaha iska imaan karaano waxay tahay dhulkan a'imada xadiidku sidaas ay ku ahayd naysaabuur iyo khuraasaan iyo juusajaan iyo kirmaan iyo asbahaan iyo oo taariikhda kutubta laga qoray ee taraajimta muxadisiintooda aada la yaabayso taariikhi jurjaan taariikh kirmaan taariikhi asbahaan kutub muctamado waaweyn waay muxadisiintii meeshaa soo martay iyo yaa looga hadlaa su-aasha marka imaan karta waxay tahay dhulkaas oo dhan see shiica u qaadatay dhulkaas sidaas sunnada ku ahaa xadiidka iyo culummadaas joogi jirtay oo aimadan ka soo baxeen see hadda dhul shiica ku ku noqdayna waxaa ka dhigay waxay ahayd dowla safawiya dowlo la dhihi jirayoo baas oo qarnigii adu tobnaad meelahaasay soo baxday karkeeda naam sideed boqol qarnigii sagaalaad dhammaadkiisa ilaa tobnaad sideed boqol iyo xoogaagii ilaa sagaal boqol iyo xoogaagii naam meeshaasay marka caasimad waxay ka dhigteen tibriis tibriis iyuu caasimad ka dhigtay bartaasuu marka ismaaciil alawal iyo wax tiro badan oo israacraacsan bay ahaayeen marka ismaaciil dowla safawiya la yihahda ummad badanay ku laayeen dadkana waa ka tahjiiriyeen dhulka marka naam waxay ka raraan iyo waxay laayaan madbaxo badanay ka sameeyeen ilaa bacdi ahli taariikh ay leeyihiin qaarkood marka hal maalinaa laga yaabaa afartan kun iyo konton kun oo qof in la dilayo madaabix aada u waaweyn waa waxa hadda ay sameynayaan lafteeda gaajaysiinta iyo dadka eh, dadka waa la gaajaysiina dhowna meesha ha laga saaraa laleeyahay meeshii markii laga saaro tartiib ayagaa haddana usoo degaaya waxyaabahaasay marka dowladaasaa marka salka u dhigtay iyadaa marka dhulkan marka ilaa waxay gaartay jamhuuriyadahan ruushka ahaan jiray qaar ka mida ah azerbaijan iyo dhulkaas leanna tibriis azerbaijan ay ka mid tahay ilaa afghanistan ay gaareen markii dambena dowla alcuhmaaniya kusoo baxday marka dowla alcuhmaaniya ka sikisay dhulkaas oo xataa ciraaq waa qabsadeen safawiyadu dowla baqdaad lafteeda waa qabsadeen markii dambena marka dhulal badan saasaa looga dheereeyey kadibna marka haadihi thawra annajisa a dhulkii qabsatay eh, tisca wa sabciinkii toddobaatan iyo sagaalkii thawradan oo khumeyni yaa qabsatay khumeynina saaad ogtihiin faransa ka yimid dhulka waa loo qabtay waa loo habeeyey waa soo degtay un nacam waana dowladda keliya ee dowlad diiniya iyadoo ah haddana la ogol yahay oo cudwi ka ah u n-ka nacam iyadoo dowlad diiniya abay ah u n-ka cudwi ka tahay nacam markaas kabacdi qofka caaqilkaa muxuu fahmaa marka waa dareemi karaa waxaay marka salka ku haayeen walidaalika marka isagaa sii dhammaystiray marka ijtiyaax fara badan kusii sameeyey marka dowla safawiya iyo midaan khumeyni oo is iskaalmaystay marka dhulkii ya maa ka dambeeyeen tataarka qarnigii sagaalaad waayo ayb kuwaasaa marka dhulkaas marka dhul u ahaan jiray saasay yeeleen waxaad moodaa marka xamaaqadiina dadka laftooda suniyiinta iyo jahliga iyo diintii laga fogeeyey waxay u sababtay iyaga laftooda meel cidlaa inay maanta kusoo dhacaan dhulkan hadda shaam oo baatiniyada saan ay yeelayso akharuhu dad sunnaaha degan iyagii baa marka waxaa laga dhaadhiciyey shicaaraad been ah oo wadaninimo iyo qowminimo markaasaa asad iyo wax daranay marka ay keeneen ayagoo marka isdhahaayo madaahibtan iyo waxaan iyo caqaa'idkan waxbaha feerinina ee wadan wadaninimada hala feeriyo mar kasta baatinigu caqiidada baatiniyada wadan iyo wax walba uga muhiimsan xataa hadduu yahay yani bacthi isaga baatilkiisa waa ku wataa meesha masaadka saasay ku soconaa qala xadaثna abu cawaanata can abi jamrata qala samictu bna cabaasi ayaan maqlay buu yidhi idaa sullima calayhi haddii la salaamo yaquulu wacalayka waraxmat اllaahi ayuu dhihi jiray marka asalaamu calaykum haddii qofka la yidhaha wacalayka asalaam iyado lafteeda waa lagu radin karaa laakiin wacalaykumaa ka fiican qaala abu cabdillaahi waqaalat qaylatu qaala rajulu asalaamu calayka ya rasuula allah qaala wacalayka asalaam wraxmat اllahi qala xadaثna cabdالlahi bn maslamta qala xadaثna sulayman bn اlmugiira can xumayd bni hilaal can cabdillahi bni samit can abi darin qaala ataytu الnabiya sal ll ly slam nabigan u imid xiina faraga min salaatihi markuu salaadiisa ka baxay fakuntu awala man xayaahu waxaan ahaa qofkii ugu horreeya ku salaamay bitaxiyati lislaam faqaala wuxuu yidhi wacalayka waraxmat ullaahi miman anta xaggeed ka ahaatay qultu waxaan yidhi min khifaar qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanii leyt qaala xadaanii yunus can ibni shihaab anahu qaala qaala abu salamata ana caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalama yaa caaishu hada jibriilu kani waa jibriil huwa yaqra'u calayki salaam salaam buu kugu akrinaya oo ku salaamaya qaalat waxay tihi faqultu wacalayhi asalaam waraxmat اllaahi wabarakaatuh marka wa calayhi ayay tiri mufrad taraa maa laa araa waxaad arkaysaa nebi alloo waxaanan arkaynin oonan ujeedin turiidu bidalika rasuul اllahi sal l slam nabigay ujeedaa qala xadaanaa maطr qala xadaanaa rawx bnu cubaadata qala xadaanaa bistaam qala samictu mucaawiyata bni qurata qaala qaala lii abi yaa bunay idaa mara bika rajulu hadduu ninka kusoo maro faqaala asalaamu calaykum uu ku yidhaha falaa taqul wacalayka hadhihin kaanaka takhushu bidalika sidii adigoo ku gaaryeelaya salaanta waxdahu keligii fainahu laysa waxdahu keligiis maaha walaakin qul asalaamu calaykum yacni calaykum ugu daro jamac ka dhig malaa'igaa la socotay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yarudda salaam qofkaan salaamta radinin qala xadaanaa cayaash bnu lwaliid wahuwa cayaash bnu lwaliid alraqaam qala xadaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla asaamiyu qala xadaanaa saciidu can qataadata can xumayd bni hilaal can cabdillahi bni saamit qaala qultu liabi darin marartu bicabdiiraxmaani bni umi اlxakam ayaan soo maray fasallamtu waa salaamay famaa radda calaya shay-an waxba iguma radinin faqaala yabna bna akhii wuxuu yidhi adeer maa yakunu calayka min dalika maxaa dushaada ahaanayo min dalika arrinkaagaas xaggiisa radda caley marka wuxuu dhahayaa ninkii kale ee aan salaanta laga radinin ayuu sidaan ugu tacsiyeynayaa ninkan kale wuxuu leeyahay maxaa ahaanaya korkaaga waxba dushaada ma ahaanayaan radda calayka waxaa kaa radiyay man huwa khayru minhu mid adiga kaa khayr ba isaga ka khayr badan malakun can yamiinihi malag midigtiisa jiro ayaa salaantii kaa radiyey adiga maxaa kugu dhacayo dhib ma leho hadduusan salaantii kaa radinin malag baa kaa radiyo ka khayr badan iska daa marka qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abii huwa xafs bnu giyaad qaala xadaثana lacmash qala xadaثna zayd bnu wahbi can cabdillaahi qaala ina الsalaama ism min asmaaءi اllahi wadacahu اllahu fi lardi buu dhigay faafshuuhu baynakum dhexdiina ku faafiya ina الrajula ninku idaa slama calى اlqowmi hadduu salaamo faraduu calayhi salaantii ay ka radiyaan kanat calayhim fadlu darajatin darajo fadligeed ayaa korkooda ahaanaya liannahu dakarahum salaam isagaa marka darajo ka yeelanayo leanna salaamtuu xusuusiyey wain lam yarudda yuradda calayhi haddaan laga radinina radda calayhi man huwa khayru minhu wa atyab waxaa ka radinaya salaanta mid ka khayr badan kana wanaag badan qaala xadaanaa moxamed ibnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can hishaamin can ilxasan qaala altasliimu taطawucun salaantu waa sunno waraddu fariidatun radintuna waa farad baabun man bakila bsalaam salaamta qofkii ku bakiilo qala xadaanaa mxamed bnu abi bakrin qala xadaanaa fudayl bnu sulayman can muusa bni cuqbata qala xadaanii cubayd llahi bnu sulayman can abihi can cabdillahi bni camr bn اlcaas qaala alkaduubu man kadaba calaa yamiinihi been badane waa ninka dhaartiisa ku been sheego wاlbakiilu man bakila bsalaam bakiilka dhabtaana waa ninka salaanta ku baqaylo wاsaruuqu midka xadida badanna man saraqa salaa salaada qofka xadow oo salaadiisa arkaanta iyo boobsiiyo oo ama xado qala xadaثna ismaaciil bnu aban qala xadaثna caliy bnu musir can caasimi can abi cuثmaan can abi hurayrata qaala abklu الnaasi dadkan ugu bukli badan aladi yabklu bالsalaam waa kan salaanta ku bakaylay waina acjaza الnaasi man cajaza bالducaa dad midka ugu doqonsan ugu cajzi badanna waa kan ducada ka caajiso ayb isnaadkiisu waa saxiix marfuuc ahaanna waa u ansaxay xadiidkan dambe qaala baabu salaami cala asibyaan ilmaha yaryarkaa salaantooda in la salaamo qala xadaanaa caliy bnu ljacd qala xadaanaa shucbathu can sayaari can haabitin اlbunaaniy can anas bni maliki anahu mara calaa sibyaani ilmo yaryar buu soo maray fasalama calayhim waa salaamay waqaala wuxuu yihi kana الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama yafcaluhu bihim waa ku samayn jiray sidaa qala xadaثna mxamed bnu cubayd qala xadaثna ciisa bnu yunus can canbasata qaala ra-aytu bna cumara yusalimu calى الصibyaani fi اlkutaab waxaan arkay ibnu cumar oo salaamayo ilmaha der dhigto dugsiga qur-aanka ilmaha dugsiga dhigtee dugsi qur-aanka dhigto asagoo asalaamu calaykum dhahayaan arkay alkutaab waa aladii yadrusu alqur'aana annaga lafteenna kutaab waa dhahnaa kelima carabiya kataatiibna waxaa la yidhaha dugsiyada qur-aanka lagu barta alkataatiib baabu tasliimi baabu tasliimi الnisaءi calى الrijaal haweenka salaamidda ay salaamayaan ragga salaantan ade asalaamu calaykum taa laga wadaa qala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qala akhbarana malik can abi الnadr ana abaa murata mawla umihani mawla caqiilna waa la yihaha ninkan isagoo saasana waa soo marnay mawla umihani ibnati abi طaalibin akhbarahu anahu samica uma hani taqulu iyadoo dhahayso dahabtu ila nabiyi sal l slam nabigan u tegay wahuwa yaqtasilu isagoo qubaysanay fasallamtu calayhi waan salaamay waa ka iyadoo naag ah bay nebigii salaamtay assalaamu calaykum ay tiri faqaala wuxuu yidhi man haadihi tan waa tuma faqultu ummu haani ayaan idhi qaala wuxuu yidhi marxaban biummi haani soo dhawaa ummu haani ay qala xadaanaa muusa qaala xadaanaa mubaaraku qaala samictu lxasana yaquulu kuna nnisaau haweenku waxay ahaayeen yusallimna cala arijaal raggay salaami jireen ragga yani haweenku ragga way salaami jireen oo assalaamu calaykum ta way dhihi jireen kaanada isimkeedii aaweyn nuun niswa waa annisaauna maxay noqonay annisaa tawkiiday noqonay ay luqatu akaluuni اlbaraakiis waay luqatu akaluuni اlbaraakiis waay muxuu noqonaa marka annisaa-udaa isimka noqonayso nuunkana calaamatljamci low noqona maxooda kawaakibka le may ku eg tahay inay soo dhaafto baabu tasliimi cala annisaa haweenka salaamidooda yani haweenkii marka iyaga asalaamu calaykum in la dhaho qala xadaثna mxamed bn yusuf qala xadaثna cabdالxamid bni bahram qala xadaثna cabdالxamid bnu bahram can shahri qala samictu asmaءa ana الnabiya sal ly slam mara fi lmasjidi nabiga masaajidkau soo maray wacusbat min الnisa jamaaco haweenkii ka midana qucuudun ay fadhiyaan jumla xaaliya waay marka cusbat min الnisaءi qucuudun qaala biyadihi ilayhina qaala biyadihi gacantiisuu ku yidhi ilayhina xaggooda bisalaami salaamtiibuu ugu yidhi yacnii qaala marka waa min itlaaqi alqowli wa iraadat alficli baa hadda laga wadaa qaala bihina yacni gacantiibuu sidaa ku sameeyey gacantuu saa ka yidhi faqaala wuxuu yidhi iyaakuna wa kufraana almuncimiin kuwa nicmeeyo abaaldhacooda iska ilaaliya kuwa idiin nicmeeyo abaaldhacooda iska ilaaliya taasaan idinkaga digaya iyaaka marka waa taxdiir taxdiir waa iyaaka badanaana marka waxay ku timaadaa khitaab iyaaka iyo iyaaki iyaakum iyo waxa lamidka ah. iyaahuna waa jirtaa iyada lafteedana waase khitaabka teedaa ka badan iyaaya lafteedana waa la arkay waa la maqlay ayb iyaaya oo xadiiru nafsii oo kale iska ah ayb ibnu malik sharaxa shawaahidu tawdiix ayuu ku sheegaa meel bukhaariga ay uga soo aroortaa jiran iyaakuna wa kufraana almuncimiin iyaakuna wa kufraana almuncimiin qaalat ixdaahuna midood baa waxay tidhi nacuudu biاllahi yaa nabiy allah ilahan ka magan gelaynaa min kufraani nicam illaah ilaahay nicamtiisa ku gaaloobideeda qaala balaa sida aad tiri inaynan hayn iska daayo waa tahay ina ixdaakuna midiin taduulu aymatuhaa taduulu waxaa dheeraanayso aymatuhaa nin la-aanteeda ayma macnaha nin la-aan mudday nin la-aan ahaanaysaa maalan ayb markaasay nin helaysaa uma taqdabu lgadbata nin bay helaysaa masruufayo dhaqanaayo markaasay way caroonaysaa algadbata halmar caroosha fataquulu waxay leedahay wallaahi maa ra'aytu minhu saacatan khayran qatu weligay xaggiisa kama arkin saacad khayr ah weligay khayr kama arkin xaggiisa saacad xataa qatu ee tan way abaaldhici marka fadalika kaagaasi kufraanu nicami illaahi waay wadalika kufraanu nicami lmuncimiin abaaldhac xag allana waa tahay kii ixsaanka kugu lahaa abaaldhiciisana waa tahay arrintaas marka wax dabci naagu ay ku iskaga si isaga abuuran waayo laakiin inay iska fogeeyaan la amrayo ay ka fogaadaan ayb wadalika kufraanu nicami lmuncimiin marka qofka nicmada ama ixsaanka ama abaalka kugu leh inaad xusuusnaato waayo oodan abaal dhicin qaala xadaanaa makladun qaala xadaanaa mubashiru bnu ismaaciil dadka hadda abaalka hadda awalda naagahaas wasfi isaga ahaa abaal dhaca iyo inay waxay loobid badan yihiin iyo hadda dadkii xataa waa isaga bateen banaa rag iyo dumar labadaba waa iskaga bateen qofkii haddii ixsaan iyo wax loo sameeyo wuxuu leeyahay ah, dano igu wataan danta maxaa adiga hadduu wuxuu dan kugu wato isaga iyo rab isagaan ajarka helaynin badan markaas laakiin daahirku hadduu ixsaan kuu sameynayo ixsaankaas inaad ku darajayso kugu leeyahay qof weliba maxaa laga yaabaa diin la baraayo haddana inuu leeyahay danoo igu wataan danta maxaa lagugu wataa adun baa wax baranaya cilmigaaga yaa kula le hadhow cid kula yeelanayso kugula haysato ama markay rabta kaa tirtiraysa male wax dana lagugu wata male qala xada marka qaala xadahanaa maqladun qaala xadahanaa mubashir bnu ismaaciil can ibni abi haniyata can moxamed ibni muhaajir can abiihi can asma'a ibnati yaziid alansaariya mara qaalat waxay tihi mara binabiyi sal ly slam nabigaa isoo maray wa ana fii jiwaarin wa ana fii jawaarin wa ana aniga oo fii jawaarin gabdho ku dhex jiro jawaarin waa jamcu jaariyatin jawaarin ayb marka waa jamcu taksiir wa ana fii jawaarin walxaal ana aniguna fii jawaarin aan ku suganahay aan dhexdooda ahay gabdho atraabin lii oo aniga igu da-ah fasalama calayna waana salaamay waqaala iyaakuna wakufra almuncimiin wakuntu waxaan ahaa min ajra'ihina calaa mas'alatihi midda ugu dhiiranaanshada badan nebiga wax su-aalidiisa aniga ahaabeyte faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah wamaa kufraanu lmuncimiin dadka nicmeeyo abaaldhacooda waa muxuu yahay qaala lacalla ixdaakuna tatuulu aymatuhaa midiin waxaa laga yaabaa inay dheeraato nin la-aanteeda min abaweyhaa ay ku dheeraato hooyadeed iyo aabaheed agteeda ama garoobay ahayd dhaqso guur uma helin ama markay horeba guur ma helinba dhaqso kuma helin uma yarsuquha allaahu zawjan ilaahay markaa wuxuu ku arsuqayaa zawj dhaqdo wayarsuquhaa minhu waladan ilmaa ilaahay haddana ka siinaya iyadii waa dhaqanayaa waa masruufanayaa wanaaguu kula dhaqmaya ilmana ilaahay waa ka siinaya fataqdabu lqadbata bay coroonaysaa fatakfuru waa abaal marka fataquulu maa ra-aytu minka khayran qatu ayay leedahay marka abaaldhacaas lama raba iyadana wanaagay ka heshaa isaguna dabcan wanaagu ka hela dadku yacni danta haddii la dhahayo dan aakhiro ee nin walbaada wuxuu meesha u joogaa waxay tahay wanaaggana u sameynaya inuu dan aakhiro gaaro laakiin dan kaloo ka sokayso qofka qofka mukhliskaa male isaga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed